رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin riyaad usaalixiin baan ku jirnaa weli baabu fi likhtisaada ikhtisaad fi lcibaada fi taacana way qoran yihiin kutubaha qaarkood waa dhexdhexaad in cibaadada laga dhigto inaan cibaadada layska badinin in cibaadada wax qofka uu samayn kara uu qabto waayo diinta islaamku waa diin ku dhisan dhexdhexaad wax badan oo aad hadhow awoodi weyso ama mar aad samayso marna aad ka tagto waxaa ka fiican wax yar oo aad daa'imto qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi taahaa ilaahay baa yaqaana muraadka uu ka wata taa iyo haa maa anzalnaa ma dejinin calayka korkaaga alqur'aana qur'aanka kuguma soo dejin litashqaa inaan kugu dhibno macnaha inaad ku dhibtooto qur'aankan ma kuugu soo dejinin wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yuriidu allahu ilaahay wuxuu idinla doonayaa bikum adinka alyusra fudayd walaa yuriidu bikum alcusra culays idinlama rabo subxaanah wa tacaala war dukada war sooma war waysqaata war wanaagga sameeya war waxaan qabtaa culayskii dhib ma aha wuxuu ilaahay idinla doonayaa fudayd suurad aayadduna waxay ka hadlaysaa waa soonka mar allaala markii la yidhi ha la soomo macnaheeda waa ha la gaajoodo waa hal la haraabo ilaa maalintii oo dhan macnaa siday u dhib badan tahay saa darteed buu ilaah yidhi qofkii jiranna ha iska cuno qofkii musaafir ah ha iska afuro naagtii uur leh ha iska afurto naagtii nuujinaysa ha iska afurto odagii waayuul yusra ilaahay fudad buu idinla doonaya walaa yuriidu idinlama rabo bikum adinka alcusra culays caaishata radia allaahu canhaa ayaa dah soo calayhaa caaisha korkeeduu u soo galay waa cindaha caaisha agteedana imra'atu naag baa joogtay faqaala wuxuu yidhi man haadihi waa tumatan caaishay gabadhaan kula joogta waayo ninka naagtiisa hadduu u soo galo gabdhana qaala rasuulku wuxuu yidhi mah mah macnaheed waxaa waaye jac dhaaf jec oo kale waay saas ha dhihin mah ka har caaishay ha dhihin sidaa ama waxaa dhici karta in mahda loola jeeda gabadha laftigeeda salaada badan dhaaf salaada faraha badan jooji calaykum laasima oo dushiina ha ahaata bimaa tutiiquuna waxaad kari kartaan war waxaad la imaan kartaan keliya sameeya fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartayee laa yamalu allaahu ilaahay noogi maayo subxaana wa tacaala ilaahay ma nooga xataa tamalluu ilaa aad noogtaan ilaa aad daashaan ilaahay daali maayo wa kaana axabbu ddiin diin midka loogu jecel yahay ilayhi ilaahay xaggiisana maa daawama waa wuxuu daa'imi karo saaxibuhu qofkiisa calayhi korkiisa qofka wuxuu daa'imi kara waaye diinka ilaa xaggiisa loogu jecel yahay muttafaqun calayhi wanah kelimatu nahyi wasajar waa kelimad dadka wax looga reebo looga sajriyo waa kelimad canaan ah wa macnaa laa yamallu llah ay laa yaqtacu hawaabaha ilaahay abaalmarkiisa ma gooyo cankum xaggiina uu idin abaalmariyo iyo wajaza'a acmaalikum camaladiina abaalgudkooda ilaahay idinka joojin maayo wa yucaamilukum wuxuu idinkula mucaamaloonayaa mucaamalata almaali maalka mucaamaladiisa oo kale xataa tamalluu ilaa aad noogtaan oo fatatrakuu aad ka tagtaan camalkii markaad camalka joojisaan baa tawaabta laydinka joojinayaa marka intaad wax samaysaan haddana aad joojisaan waxaa idinka roon wax yar oo aad daa'imtaan si ilaahay abaalmarka uu idin siinaya uu idin daa'imiyo fayambaqii lakum waxaa idiin habboon an ta'khuduu inaad kala timaadaanood ka qabataan maa tutiiquuna waxaad awoodi kartaan addawaama calayhi daa'imitaankiisa waxaad daa'imi kartaanood wadi kartaan calayhi korkiisa liyaduuma suu u daa'imo ilaahay hawaabuhu abaalmarkiisa lakum adinka wa fadluhu calaykum iyo fadliga uu dushiina idin siinaya si uu idinkugu daa'imo idinkana daa'ima oo wax yar xataa sameeya habeen aad boqol rakaco tukato habeen aad toddoba tukato habeen aad ka hurudo habeen aad caajista maxaa kuu dhaama habeen walboo laba rakaca keliya aad tukato aadanba ka badaninba si aad ilaahay awaalmarkiisa laguugu daa'imo wa can anas radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a alaaatu rahtin saddex nin baa waxay yimaadeen ilaa buyuuti aswaaji alnebiy nebiga xaasaskiisa guryahooda qayb ka mid ah ayay yimaadeen yas'aluuna ayagoo su'aalayo weydiinaya ayagoo su'aalaya rasuulka can cibaadati alnabiyi macnaha ayagoo weydiinaya xaasaska cibaadada nebiga sala allah calayh wasalam muxuu rasuulku qabtaa markuu guriga joogo falammaa markii ukhbiruu loo sheegay kaannahum waaba ayagoo taqaaluuhaa is yaraystay cadduuhaa qaliila wax yar bay ku tiriyeen wa waxay dhaheen ayna naxnu war xaggeen kaga sugan sugannahay annaga min annabiy nebiga sal alla calayh wasalam qad gufira lahu waxaa loo dhaafay maa taqadama wixii tegay oo min dembihi dembigiisaay wamaa ta'akhara wixii dib dhacayba ayagaa isyaraystayoo markii nebiga acmaashiisii wuxuu qabta loo sheegay yay isdhaheen rasuulkii oo dembigiisa kii hore iyo kii dambaba loo dhaafay hadduu kan samaynaayo xaggeen ku jirnaa annaga oo dembiilayaal ah amase way yaraysteenoo markii loo sheegay waxay dhaheen intan hadduu rasuulku qabtay dembigiisa kii hore iyo kii dambaa loo dhaafee annagu xaggeen ku jirnaa nalooma dhaafin macnaha waa inaan ka badinaa saana inay ula jeedaan waa suuragal qad gufira lahu waxaa loo dhaafay asaga maa taqaddama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisii wamaa ta'akhara wixii dib dhacay faqaala axaduhum midkood wuxuu yidhi amaa ana anigu fa usallii waan tukanayaa alleyla habeen walba abadan weligay habeen walba intaan ka dhinto waan tukanayaa wa qaala alaakharu kii labaadna wuxuu yidhi wa ana aniguna asuumu dahra zamanka iyo sanadkoo dhan baan soomayaa walaa uftiru mana afuraayo wa qaala alaakharu kii saddexaadna wuxuu yidhi wa ana aniguna actasilu nnisaa'a haweenkan ka fogaanaya iyo dumarka falaa atasawaju ma guursanayey abadan weligey naag oo dhan baan ka fogaanaya saddexdoodaba jihabay u kaceen fa jaa'a rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay baa yimid ilayhim xaggooda faqaala wuxuu yidhi antum adinku alladiina kubii miya qultum yidhi kadaa wa kadaa saa iyo saa ma idinkaa dadkii saa iyo saa yidhiyo kuna yidhi weligii waa soome kuna yidhi habeen kasta waa taagnaana kuna yidhi dumarka guurkoodan ka fogaana ma idinka amaa wallaahi anigu ilaahay baan ku dhaartee innii anigu la akhshaakum midka idinkugu cabsi badan baan ahay allaaha wa atqaakum lahu idinkuguna dhowrsasho badan baan ahay laakiinii laakiinse asuumu waan soomaa wa uftiru waan afuraa wa usallii waan tukadaa wa arqudu waan hurdaa waatasawaju nnisaa dumarkana waan guursadaa anaa idinku cabsi badan anaa alla idinkugu dhow anaa ilaahay idinkugu dhowrsasho badanoo wuxuu diiday qofka ka dhowrsada ani waaye waa soomaa maalmaha gobol ka mid ah marna waan iska afuraa sala allahu calayh wasalam buu yidhi nebiga mar waan hurdaa mar waa soo kacaa oo waan tukadaa dumarkana waan guursadaa faman raqiba qofkii ka leexda oo naca can sunnatii sunnadeyda raaci waaya falaysa minii iga mid ma ahan muttafaqun calayhi muttafaqun calayhi ma guursanaayi iyo wax ma cunaayi iyo ma hurdaayi iyo cibaado ma aha waxaad qaban kartaan qabta nafta xaqba idinku leedahay siiya makhti u raaxeeya wakhti guursada wakhti wax cuna wakhti afura wakhti hurda cibaadada xoog haysaga dhigina waxaad ha awoodi weysaan ha qabanina falaysa minii iga mid ma aha qof allaale qofkii hadyigaygii diinteyda ka leexda muttafaqun calayhi wacan ibni mascuudin ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi halaka almutama almutanaqicuun qaalaha alaaa saddex jeer buu ku celceliyey sala allahu calayh wasalam saddex jeer buu ku celceliyey rawaahu muslim almutanaicuun almutacamiquun waa kuwa isku adadkeeya almushadiduuna isku adadkeeyo isku xoojiya fii hayri mowdici tashdiid meelaan adeyg loogu talagelin meel aan diinta culays ka dhigin buu culayska dhigaa maantao dhan markaasuu is adkayna asagoo dhan hadhow diinkii baa ka qaalib noqonaya ma samayn karo marka mutanadicuun waa kuwa diinta isku adkeeya marka diintii oo la dayacana looma baahna inaad isku adadkayso mushadid aad noqoto xataa meelaha qaarkood ee aan loogu talagelin tashadiidka inaad tashadiidiso hadhowna aad awoodi weyso hadhowna aad ka tagto taasaa markaa la diidaya wa can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga ina addiina yusrun diintu waa fudayd diintu way sahlan tahay walan yushaadda iskuma adkeeyo addiinu diinka ilaa halabahu wuu ka adkaadaa haddaad is-adadkaysa soo maaha bannaankaad ku soo dhacaysaa diinkii kaa guulaysanayo hadhow farahaaga wax ka baxaya ma awoodi karaysid ee fasadiduu sawaabta laasimi waqaari'uu soo dhadhoweeya wa abshiruu bishaaraysta wastaciinuu kaalmaysta bilqudwati kallahaada iyo waarawxati caraawida galab socodka rawxaga la yidhaahdaa qudwadana waa dheelmashada wa i iyo shay oo min aduljati mugdiga habeenkii ka mid ah rawaahu lbukhaariy bukhaari baa xadiiskaa wariyey wa fii riwaayatin weerin kale lahu bukhaari wuxuu ahaa sadiduu sabaabta laasina waqaaribuu soo dhadhoweeya meeshii la rabay maba keeni kartiin soo dhadhoweeya waqaduu kallaha oo jarmaada wa ruuxuu carraawa oo galab socda wa shay-un iyo shay <clears throat> oo min adduljati mugdiga ka mid ah alqasada alqasada tablugu danta aad leedihiin waad gaaraysaane danta aad leedihiin baad gaaraysiine bal taa laasime macnaha maxaa loola jeedaa macnaha waxaa loola jeedaa baa la leeyahay asaa noo fasiri dooneen qofka musaafirka ah xilliya buu socdaa xilina wuu raaxaysanayaa marka idinkana xilliyo cibaadada sameeya xillina naftiina u raaxeeya markaad naftii u raaxaysaan xilliga cibaadada aad samaynaysaan idinkoo firfircoon baad qabanaysaan laakiin caawoo dhan baan soo jeedaa waa wardida markaad dhahdo salaada suuf istaag istaagsanaan kartid istaaggaad ka dhacaysaa waxaa dhici karta adoo qur-aankii akhrinaya inaad ku dhex werido laakiin markaad habeenkii seexato oo cabaar aad jiifato oo toban sacad soo kacdo hurdadiina waad hurudoo naftii waad xasilisay wakhti yarna waad cibaadaysatay wakhtigaa yar waxaad qabatay cibaado aad yaad u fiican marka saa darteed buu leeyahay sadiduu waqaaribuu soo dhadhoweeya sabaabtana laasima waqduu waruuxuu caraabo oo galab socdo wa shayun min adduljati iyo shay mugdiga ka mid ah alqasada tablowu qasadka iyo dantii meesha aad rabtaan marka waad gaaraysaa wa qowluhu addiin huwa marfuucun waayo calaama lam yusin faaciluhu waa waxaan la magacaabin faacilkiisa waruwiya mansuuban waruwiya waxaa kaloo la wariyaa waxaa kaloo la wariyaa lan yushaada addiina diinka iskuma adkeeyo axadun axad walan yushaada addiin axad kuma jiran tii hore ilaa halabahu macnaha lama magacaabin axad baa tii kale ay ku dartay wa qowluhu uu yihi rasuulka sal alla calayh wasalam ilaa halabahu ay halabahu addiin diinka ka adkaada qofka wacajaza wuu caajisaa dalika almushaad kaa wax isku adkeeyey wuxuu ka caajisayaa can muqaawamati addiin inuu diinka toosiyo inuu sidii la rabay ula yimaado likafrati turuqihi waayo turuqdii isku badiyey waddooyinkii isku badiyey lix saac subaxiina waxaad qaadanaysaa duhurkii naxwo siddeed saacna waxaad qaadanaysaa tafsiir toban saacna waxaad qaadanaysaa buluqulmaraan galabtii waxaad qaadanaysaa cashar kale habeenkii waxaad tukanaysaa leyl ka wixii oo dhan markay kugu tira bataan wax aad hagaajinaysid iyo waxaad samaynaysid ma jiro marka dambe dhammaan waxaa laga yaaba faraha kala baxdada laba casharo aad laasimto oo xoog aad u barato markaad samayse laba kale aad u gudubto taasaa kaaga fiican marka qofkii shaadka hayis aad adkeeyey diinkaa ka qaalib noqonaya markii dambe sababtu waxay tahay waa duruqda faraha badan waalqudwatu waa siiru awali nahaar maalinta awalkeedoo la socdo waa kalahaada ama dheelmashada waarawxatu waa aakhiru nahaar maalinta aakhirkeeda waa gelinka dambe waduljatu wa aakhiru lleyl habeenka aakhirkiisa wa haada isticaaratu waa isticaaro wa tamhiilun waa maal wa macnahu waxaa laga wadaa istaciinuu u kaalmaysta calaa taacati illaahi ilaahay taacadiisa casa wajalla bilacmaali camalada markaad qabanaysaan fii wakhti nashaatikum wakhtiga aad firfircoon tihiin wax qabta wa faraaqi quluubikum quluubtiinuna ay faaruq u tahay ay u baahan tahay marka ay u maran tahay inay cibaadada gasho bixaysu meel tastaliduuna aad ku macmacaansanaysaan alcibaadata cibaadada walaa tas'amuuna oo aadan noogayin wa tablaquuna aad gaaraysaan maqs uga bedelaysaan ku hooya cashar raba buu ku leeyahay kuwuu sii gam ayaa ku sariirtuu ka soo dhici rabaa wixii oo dhan goormaad cashar dhegaysan goormeed wax qabsanaysaa ma jirto marka xilliga aad kana hurdisiiso kana aad hagaajiso odaga cashiis aad diyaariso adigoo qalbigaaga firaaqo yahay kitaabka soo ag fadhiiso dhegayso macnaha waa fii wakhti nashaatikum waa xilliga firfircoonaantiin wa faraahi quluubikum iyo quluubtiinu markuu faaruq yahay bixaydu tastaliyuuna alcibaadata waad ku macmacaansanaysaan markaa cibaadada walaa tas'amuuna mana noogaysaan wa tabluquuna maqsuudakum qasadkiina iyo dantiina markaa waad gaaraysaan kamaa sidii ana almusaafira wiilka socotada ah ama musaafirka alxaadiqa caaqilka ah yasiiru uu u socdo fii hadihi alawqaat wakhtiyaalka wakhtiyaalkaasuu soconaya xilligaasuu socdaa muxuu soconayaa salaada subax cabaar waa qabow suu u socdo u socdo marka kuleelku noqon rabo saddex saac afar saac shan saac qoraxda ay soo kululaato wuu iska degaa geed hoostiisu iska seexanayaa kuleelku markuu dhammaado casir qabowga la gaaro socod buu bilaabayaa haddana ilaa makhribkii wuu soconayaa dig waa seexanaa haddana ama ceshaa-iga xataa iska dheh markay soo dhowaato saasuha socod bilaabaa ma tacbaayo ma daalaayo qasadkii iyo magaalada u socdayna raaxuu ku gaarayaa idinkana saasoo kale sameeya cibaadada aad isku wadina xilli nafta ay u raaxaysa u baahan tahay tay u raaxeeyo xilli waxaa jirta cibaadada aad u firfircoon tahay samee xilli waxaad fiicantaa markaad kitaab qur aan kale furtaba hameensi aad bilaabaysa iska seexo macnaha sida qofka musaatirka ee xaadiq ee caaqilka ah yasiiru uu u socdo fii hadihi alawqaat wakhtiyadaa ayada ah wayastariixu wuu raaxaysanayaa waa istiraaxayaa huwa asaga iyo wadaabatuhu daabadiisa fii hayrihaa wakhtigaa wakhtiyada aan ahaynee kuleelahay dhibka jirana wuu iska istariixayaa fayasilu waa gaaraya almaqsuuda danta bikayri tacabin asagoon daalin saasoo kale sameeya ninkan cibaadada wallahu aclam wa can anas qaala wuxuu yidhi dakhala nabiy nebigaa wuxuu soo galay sala allahu calayh wasalam almasjida nebigaa maalin masaajidka soo galay fa idaa waaba xablun xarig mamduudun la xiray oo lagu taagay bayna asaariyatayn laba tiiro dhexdooda xarig buu arkay rasuulka xarigaasoo labatiinu dhexdooda lagu taagay oo lagu xiray fa qaala wuxuu yidhi maa haada alxablu xariggani waa maxay waryaa meesha ku xidhay maxaase loogu talagalay maa haada muxuu yahay kani alxabalu ee xarigga markaa ah fa qaaluu waxay dhaheen haada xablun kani waa xarigoo lizaynada zaynada iskale zaynada meesha ku xiratayoo fa idaa fatarad markay noogto qiyaamku markay tukanayso say u tukanayso u tukanayso markay daashay kici weyso tacallaqat bihi way qabsataa markii e, e, e, qiyaamku uu ka bato oo ay kici weyso xarig intay qabsato yay ku kacaysaa macnaha atixiyaadka markay u fadhiisto ama ay sujuudda ka soo baxdo waxay awoodi weynaysaa inay kacdo xarigay markaa qabsanaysaa xarigay ku istaagaysaa intay qabsatay xoog ugu kacaysaa macnaha tacallaqat bihi way ku dhegtaa oo way qabsataa faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi xuluuhu fura hadda ka fura buu yidhi meesha liyusalli ha axadukum axadukum axadkiin nashaacahu firfircoonaantiisa war qofku heer uu gaaro inuu xali ku kaco ma aha diintu dhibaata ma aha wax aad samaynaysaan waa sunno saa darteed xeer xeer xarig qofka uu ku kaco waa naf cadaabin waaye dhibaato waaye hadda ka fura axadkiin ha tukado markuu nashaadka qabo fa idaa fatara hadduu daalana falyarqud ha jiifto ma noogtay seexo ilaa kow aad ka dhahdo ilaahay cibaado sameey kuma dhihin waxaan aad qabanaysaan weliba waa sunna saa darteed sameeya markaad nashaadka tihiin cibaadada fa idaa fatara hadduu noogo ama uu daalo qofka falyarqud ha iska hurda muttafaqun calayhi wa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga idaa nacasa hadduu gamaanyoodo nacaska waan taqaanaa nacasade waa hurdada bilowga ah qofka intuusan jiifka weyn jiifanin wuxuu bilaabaa madax kufasho iyo suu u fadhiya inuu wax dhacayo kala noqdo iyo nacas baa la yidhaahdaa idaa nacasa hadduu gamaanyoodo ama uu lulmoodo dheh axadukum midkiin axadukum axadkiin wahwa yusallii isagoo tukanaya salaadii buu ku jiray kolkaasoo marba madaxa dhulka ku dhufana wax dhacayo kaluu noqona falyarqud ha iska hurdo iska jiifo xataa yadhaba ilaa ay ka tagto canhu xaggiisa annawmu hurdada ilaa hurdadu ay kaa baaba'do jiifo fa ina axadakum axadtiin idaa sallaa hadduu tukado wahuwa naacisun asoo gamaanyoonaya laa yadrii ma oga lacallahu waxaa la arkaa yadhabu inuu baxo ee uu rabo yastakfiru inuu dembi dhaaf weydiisto fayasubbu uu habaaro nafsahu nafsadiisa muttafaqun calayh ninka hurdaaya ee hurdada haysaa la sheekaysa weligaa mala sheekayso qof hurdaaya nugleso hadalka kuugu wado uu sheekadii kugu wado meel duur buu ku gelinayaa saa darteed adigana haddii adigu tukanaya hurdana ku hayso waxaa laga yaabaa inaad damacdo inaad naftaada u ducayso yastakfir ilaahu ii dembi dhaaf allow ii dembi dhaaf inaad dhahdo oo fayasubu uu markaa habaaro nafsahu nafsadiisa allow jahanama ilaahu ay cadaab ilaahu naartiigeen allah inta igu shub subxaana allah macnaha ma joogo nin kaamil ah ma aha niyadiisa marka intii dhibkaa imaan lahaa samadoo furan aad waafaqi lahayd adoo taaganoo ilaahu cadaab dhahay naarta lagugu ridi lahaa war ka bax salaada jiifo siad uga baxaysaa marka ha iska soconi iska atixiyaadso salaamo noqso iska baxa hurud markay hurdadu kaa baaba'day kaa dhammaato markaa imadoo salaada tuko marka baabkan ku jirna waa baab cibaadada in la dhexdhexaad laga dhigto heer qofku uu heerkan gaaro uu salaad ku jirin salaad qiyaamuleil baad tukanaysaa ama taraax baad tukanaysaa taraawiixdii waa kugu dhibaataysan tahay hurday kugu dhex qabatay mashaakil badan baa ku haystaa waxaad rabtaa dembi dhaaf wey ciise haddow yuusan naftiisa habaarine ha iska rasuulka sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayh wa can abi cabdullaahi jaabir ibni samura radia allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa buu yidhi usallii mid tukada maca annabiy nebiga micigiisaan la tukan jiray sala allahu calayh wasalam alsalawaati salaadaha fa kaanat salaatuhu rasuulka salaadiisu waxay ahayd qasdan dhexdhexaad wa khudbatuhu khudbadiisuna qasdan dhexdhexaad rawaahu muslim baa xadiidka wariyey qowluhu qasdan ay bayna atuuli waalqisari dheeraan iyo gaabnaashay u dhexaysay khudbo imaam inuu yidhi waa khudbayna yuu maantao dhan ummadduu khudbo akhrinaya ilaa dadka ay ka daalaan oo ay ka noogaan yuu khudbayna taasaa la diida ama salaada waajibka khaasatan ilaa dadku ay nacaan oo ay ka daalaanay aad u noogaan yuu suurad dheer dheer akhrinay taana markaa waa la diida saa darteed ay jaabir wuxuu yidhi eh, eh, jaabir bni samura nebigaa salaadaha shanta la tukaday rasuulka khudbadiisana dhexdhexaaday ahayd macnaha salaadiisana dhexdhexaad bay ahayd rawaahu muslim wacan abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi aakhaa wuxuu walaaleeyey annabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam bayna salmaan iyo wa abi waabidardaa salmaan iyo abi darda ayuu rasuulku walaaleeyey waa markii muhaajiriinta iyo ansaarta la walaalaynayay raggii muhaajiriinta markay maka ka soo baxeen ayagoo fara maran reer madiine u yimideen waxa ugu horreeyey nebigu uu sameeyey waxaa ka mid ah inuu dadka walaaleeyey nin kasta oo muhaajir ahoo fara maran nin ansaara la yidhi waa walaalka xataa waa isdhexlaysaan ilaa markii dambe la nasaqay aakhaa wuu walaaleeyey annabiy nebiga sal allahu calay wasalam bayna salmaan salmaan waa muhaajir wa abi dardaa wa amsaai fa saara salmaanu salmaan baa wuxuu soo siyaartay abadardaa'i abadardaa waa wiilkii lala walaalay gurigiisu yimid fara'aa wuxuu arkay umudardaa umudardana waa abidarda naagtiisa waa wiilkii lala walaaleeyey xaaskiisii buu arkay oo wuxuu arkay umudarda oo mutabadila dullaysan mutabadil waxaa loola jeedaa hanaan kama muuqato naag nin qabta maxaa lagu yaqaanaa uunsiyo cabtar dirac khafiif ah alaab alaab maba ahanba tan tii gashiinka iyo canjaarada lagu dubaayay dhinacan marada canjaaro waxa uga yaala khoosh inta waxbaa uga yaala marka waxay wadataa dhar mutabadil saasaa loola jeedaa dhar aan hanaan fiican lahayn ziinana aan markaa ka muuqanin kaasay markaa wadatay macnaha mutabadilka kaasaa markaa loo jeeda laabisa fiyaaban dhar oo waxay ahayd ziine aan lahayn quruxdii bay markaa ka tagtay macnaha faqaala wuxuu yidhi maa sha'nuki maxaa waxaa xaaladaadu maxay tahay umu dardaahay aaway ha nadaafadii aaway hanaankii aaway ninkaaga isqurxintiisii qaalad waxay tiri akhuuka abuu dardaa sow ma aha laysa lahu xaaja wax dan ah kama laha fi dunya adduunka yaan isku qurxiyaa yax dan ah uu adduunka ka leeyahay ma jirto adduun maxay ula jeedaa marka waa dumarka ilaan dumarku waa adduunka addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunkao dhan waa raaxo raaxadeed waxaa u khayr badan gabarh saalixadoo ilaah kugu soo beego saa darteed baa waxay tidhi walaalkaa darda laysa lahu xaaja damba makalaa fi dunya addunyaan isku qurxiyaan mar haddaan isxarfiyo haddaan uunsi shido haddaan dirac hafiifa ah qaato koole saan iisoo fiirinay maba ahay tiri marka yaan isku qurxiyaa maba lahda mtaqaanaa bana fa jaa'a abuu dardaa yimid fasanaca lahu tacaaman raashin buu walaalkii u sameeyey faqaala wuxuu yidhi kun cun fa innii saa'im ani waa soomanahaya wuu bilaabay ma ujeedaa ani waa soomanahaya cun baa lagu yidhi salmaan qaala salmaanna wuxuu yidhi maa ana biaakulin ana mid cunaya ma ihi xataa ta'kula ilaa aad cunto ilaa aad ka cunto ana cuni maayo fa akala wuu cunay oo soonkii baa laga furay macnaha soonkii buu jebiyey wuu isla cuneen falammaa kaana markii la gaaray alleylu habeenkiina dahaba abuudardaa ayaa soo baxay yaquumu suu u istaago inuu istaago darteed oo inaan jiif ku baranin wax yar markay jiiftaan buu soo istaagay wuxuu rabaa inuu salaata yaamuleyla tukado macnaha abuudarda yaquum faqaala lahu wuxuu ku yihi salmaan nam seexawriyaa jiifaha ku istaagin uma kadib dahaba waxyar buu jiifay macnaha uma dahaba wuu soo baxay yaquum faqaal lahu nam hurud jiifo mar kastuu soo istaagaba seexaa leeyahay dukan maysida falammaa kaana markay ahaatoo la gaaray min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa qaala salmaan wuxuu yidhi qum qum ilaan hadda kacdaayahe istaag hadda fasallayaa way tukadeen jamiican dhammaantoodba faqaal lahu salmaan baa wuxuu ku yidhi ee abudarda abudarda maxaa dhacaysaan inna lirabbika rabbigaa calayka korkaaga xaqan xaq buu kugu leeyahay xaqiisa siin fa inna linafsika nafsadaada calayka xaqan xaq bay kugu leedahay waliahlika xaaskaaga calayka xaqan xaq bay kugu leedahay jiif inaad la jiifatay u baahan tahay facdisii kulla dii xaqin mid kastoo xaqu saaxiib ah xaqaw xaqiisa sii ha dayicin macnaha kan xaq buu u baahan yahay kan xaq kaluu leeyahay kan xaq buu leeyahay ha isku dhex qasin saa darteed ha gabood falin naftaada xaqeeda ilaahay ha siini xaaskaaga xaqeeda cibaado ha siini shay kasta oo xaq u saaxiib ah xaqiisa siibuu dhahay ninka lagu magacaabo salmaan abii darta saasuu markaa ku yidhi fa ata nabi nebigu u fa ata nabi yaa imaanaya waa abii darda ilaan soon baa laga furay qiyaamuleel baa loo tiiday dacwo waay rasuulku u yimid fadakara wuxuu u sheegay daalika arrintii lahu rasuulka faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sadaqa salmaanu salmaan runtiis waaye sax waa inuu soonka kaa furo waa run inuu habeenkii ku jiifiyo qaybta dambena aad markaa tukataan saa darteed sadaqa salmaanu salmaan wuu run sheegay rawahu albukhaari baa xadiidkaa meesha inoo joogto bilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam